الرقم الثاني والأربعون باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة وقال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه Bölüm 42 Ana babaya, dostlarına ve ikrama layık kimselere ikram etmek. Hadis 343 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir abdullah ibni dinar'dan rivayet edildiğine göre abdullah ibni ömer allah onlardan razı olsun şöyle demiştir bedevilerden biri abdullah ibni ömer'le mekke yolunda karşılaştı abdullah ibni ömer bedeviye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti i̇bni dinar diyor ki biz abdullah ibni ömer'e allah hayrını versin bu adam bedevidir az şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi Bunun babası babam Ömer İbni Hattab'ın dostu idi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. i̇bni Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayeti de şöyledir. i̇bni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı bir de sarığı vardır ki başına sarardı ibn ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı ona sen falan oğlu falan değil misin diye sordu adam evet deyince eşeği ona verdi ve buna bin dedi sarığı da ona uzatarak bunu da başına sar dedi arkadaşlarından biri ibni ömer'e Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha diye hayret ettiklerinde İbni Ömer ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu adamın babası babam Ömer'in Allah ondan razı olsun dostuydu. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود Hadis 344 Ebu Useyd Malik İbni Rebiya es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek Ya Resulallah anam ve babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye sordu rasulullah da onlara dua eder günahlarının bağışlanmasını istersin vasiyetleri varsa yerine getirirsin akrabalarını görüp gözetirsin dostlarına da ikram edersin buyurdular وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد hadis ayişe allah ondan razı olsun şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in hanımlarından hiçbirini hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım halbuki ben onu görmüş bile değildim fakat rasulullah sallallahu aleyhi vsellem onu çok anıyordu bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman hatice'nin dostlarına yollardı bazen sanki dünyada hatice'den başka bir kadın yok mu derdim o da o şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi değişik bir rivayette hazreti ayşe rasulullah koyun kesecek olursa hatice'nin arkadaşlarına da gönderirdi başka bir rivayette hazreti ayşe şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem koyun kestiği zaman ondan hatice'nin akrabalarına da gönderin derdi diğer bir rivayette hazreti ayşe şöyle demiştir hazreti hatice'nin kız kardeşi huveylid'in kızı hale bir gün rasulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti Rasulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da Allah'ım bu Hüveylid kızı Hale'dir dedi. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته muttefakun aleyh hadis 346 enes ibni malik allah ondan razı olsun şöyle demiştir cerir ibni abdullah elbeceli ile allah ondan razı olsun bir yolculuğa çıkmıştım benden yaşlı olmasına rağmen bana hizmet ediyordu ona böyle yapma deyince bana şöyle söyledi ben rasulullah sallallahu aleyhi vselleme ensarın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm ve kendi kendime eğer ensardan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim